الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى باب لا يلبس المحرم من ما, يل ما لا يلبس المحرم من الثياب wuxuu ku saabsan yahay maa laa yalbasu lmuxrimu qofka muxrimkaa ah, waxa uunan xiranaynin oo min athiyaabi dharka ah qofka hadduu xaj galo oo niyatu ixraamu lxaj uu galo ama cumro uu niyoodo waxaa jirta waxaa la yidhaahdaa maxduuraat lixraam waxyaalo mamnuucaad oo laga xarimay ixraamkaas sababtiina looga xarimay waxyaalahaas qaar waxay ku saabsan yihiin libaaska iyo dharka hadday noqoto dharka mukiidka ee tolan ee jidhka lagu tolay ama dhulka jidhka loo tolay qaarna waxay noqon kartaa taqdiya taqdiyatu ra'si madaxa in la daboolo qaarna waxay noqon karaan wax diib iyo udgoon iyo baraafuun iyo wax ku saabsan qaarna waxaa loo diiday tarfiih iyo raaxaysi qofka inuu u sameynayo ama isaala waxyaalo maarata iska zuulinayaan loo ogolay inuu iska zuuliyo ka xalqi الshacri wa qalmi اladfaari inuu timaha iska jaro ama cidyaha iska guro maxduuraadka waxaa kaloo kamida nikaaxa iyo doonidda iyo guurka iyo guurinta ugaadha iyo sayidka bariga ah oo loo bambaxo ayaa soo gelaysa waxyaalahaas oo dhan maxduuraat lixraam baa la yihahdaa culummadu ilaa sagaal bay gaadhsiiyaan bitatabuci waalistiqraa' markii la raacraacay oo laisku soo aruuriyey waxaa ka mid a marka waxyaalahaasi dharka ka mid a musanifka marka wuxuu ku leeyahay maa laa yalbasu lmuxrimu waxyaalaha muxrimka inuu xidhaan la ogolen min athiyaabi dharka inuu iska ilaaliya ay tahay hadduu isticmaalana shay maxduur ah oo la mamnuucay oo la xarimay liajli alxaji walcumra loo xarimay qofka ku dhacaa waxyaalaha aan jimaaca ka soo hadhay fidye ayaa waajibaysa neef aroo la gowracayiyo jimac waa ka sii wen yahay kafaaro weyn baa dhacaysa qaala اlmusanifu raximah اllah xadaثana cabdullahi bnu yusuf aلtanisi akhbarana malik ibn anasin abu cabdillahi اlasbaxi imaamu dar اlhijra can naafici mawla bni cumara can cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma silsilaة الdahab w asaxu اlasaniid ma rawaahu malik can naaficu can ibni cumara ana rajula nin baa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuul allow acraabi buu ahaa nin reer baadiye ah markaana nabiga calayh salaam masjidkiisii madiinuu joogaa dadkiibuu u khudbaynayaa xajkii iyo acmaashiisiiba uga sheekeynayaa in la bixi doono berri sabtida ayuu nabiga calayh salaatu wasalaam ka warramaya jumcadii buu khudbeeyey nabiga calayh salaam sabtiina waa la soo baxay yaa rasuul allah rasuul allahu maa yalbasu lmuxrimu qofka muxrimkaa muxuu xidhan karaa min athiyaabi dharka mubaaxaadkii buu weydiiyey wixii bannaanaa inuu xidho ee mubaax ahaa buu su-aalay shayga mubaax ahee qofka u bannaana ilaahay noo wuxuu noo banneeyay waa fara badan yahi wax la soo koobi kara maaha haddii cuntada laga hadlaya waxaa la yidhi madcuumaadka iyo cuntadu asalku waa xilm mucaamalaadku waa xilm waxyaalahaas dharka iyo waxa la xidho sidoo kale wey marka asalka waxaa mubaaxahe ilaahay noo baneeyey wax la koobi kara maba ahaba waa nicam na siiyey nicamtaana lamaba koobi karo wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuha laakiin waxaa kooban waxyaalaha ilaahay naga reebay subxaana wa tacaala maxduuraadka ee mamnuuca ah wax kooban oo yar wey oo ilaahay xikmad darteed iyo maslaxo inayna noogu jirin darteed buu nooga reebay taas marka maxaa muxaramaada iyo maxaa manaahi oo la nahiyey wax la koobi karoo la ogaan karo wey laakiin ilaahay muxuu noo ogolaado oo noo baneeyey huwa aladii khalaqa lakum ma fi lardi jamiica ardada oo dhan waxa ku jira ilahay inagu noo abuuray subxaana wa tacaala marka su-aashii ninka uu su-aalay nabiga calayh salaam iyo jawaabtuu siiyey u fiirso qaala rasuulu llahi sala اllah alay slam wuxuu yihi laa yalbasu lqumusa muxuu xidhanaya ugumana jawaabin usluub xakiim baa la yihahdaa in qofka wixii markaasi maslaxada iyo wanaagga ay tahay fatwada su-aashuu ku weydiiyo jawaabta markaa ansabkaad u jawaabaysaa ee inaad asaga raacdo kuma khasbanid wuxuu nabigu calayh salaam yidhi qamiis xihan maysid adiga oo muxrim ah dharkaas jidhka o dhan wada gaaraya ee lagu talay ee loo talay <clears throat> wala alcamaa'ima cumaamado wax allaala wixii madaxa la saaray baa soo gelaya cumaamadaasi <clears throat> wala asaraawiilaad sarwaaladii baa iyaduna ayna xeranaynin sarwaalkaa ma ahaado mid kum leh ama ahaado mid maftuuxa sarwaal wax hoosta lagu xidho oo asfalka iyo jidhka qaybtiisa hoosta lagu xidhaa funaanaduna dhanka koraa lagu xidhaa marka wixii hoos lagu xelan lahaa oo saraawiish waxaaso dhan ayadana mamnuuc wey walalbaranisa koofiyadda ayaduna khamiiska wadata waxaa la yidhahdaa allibaasu almaqrabiya dharka maqribi dharka ay xidhaan ee khamiiskii maca koofiyadii madaxa isa socdaan baranis koofiyadiina way soo gelaysa iyo dawaaqiyada iyo waxa madaxa la saarto idilba ayaduna ma xidhanayo qof xaj iyo cumro ku jiro walalkhifaafa kuf iyo wax anqawyaha iyo cirbaha qarinaya iyo anqawyaha qarinaya anqawa iyo caqaabta wax qarinaaya inuu xidha ma aha ama maraha ka samaysnaado ama magata ka samaysnaado ama maqaara ka samaysnaado ama maaragtay kaba buud ha ahaadaano lama ogolo khifaaf waxaa soo gelaya sigisyaha jawaaribta waxaaso dhan baa soo gelaya ilaa axadun qof unbaa xidhan kara kufka laa yajidu aan helaynin calayna laba kaba aan helaynin kaba furan oo aan qabyaha aan qarinaynin qofkaan helaynin qofka asagaa kufka iyo kabaha buudka uu xidhan karaa falyalbasa xidho khufayna laba khufa xidho walyaqdachumaa ha ku jarase asfala xaalay noqonayso min alkacbayn anqawyaha kuwa ka hooseeya anqawyaha hoostooda ha gaadhaana marka awal anqawyaha o dhan bay qarinaayeen qof buu ahaa sigis buu ahaa kaba buuday ahaayeen intuu gooyo ha ku gooyo ha ku jaro anqawyaha muxuu aha kacbaynka kacbaynka ku jaro labadaasi muxuu ahaa lafood ee naaticeynka ee labada dhinaca kacbayn la yidhaahdaa labadaa lafood ee waysada in la dhaqa ay tahay kuwa marka waa inaynan kor ka soo ahaanin ee ayaga hoostooda waa inay noqoto lagu gooyo asfala min alkacbayn iyo anqawa hoostooda ayaa lagu jarayaa ee maaha anqawa hoostooda intaad gooys ka jarto inta hoose xoor maaha inta hoose waxaa loo jeeda loo qasdaayo weeyaan ee waxaa weeyaan inta koraad goyn marka qofki wuxuu noqonayaa qof ku jaran anqawa hoostiisa ku go-an ayuu noqonayaa oo uu qofku sida kaba ahaan oo ugu socdo falyalbas khufayni walyaqdacu maa asfala min alkacbayn xadiiu cabdullaahi bnu cumar waa sidaas xadiid cabdullaahi bnu cabbaas oo nabiga calayh salaatu wasalaam uu ka khudbeeyey khudbadiisa carafa uu ku khudbeeyey ee uu yidhi man lam yajidina calayni ninkaa laba kaba helaynoo furan falyalbis ilkhufayn buu yidhi khufayna xidho waman lam yajid ilizaara falyalbis isaraawiil sarwaal ha xidho marka khufaynkii xadiidkan dambe ee ibnu cabbaas muna sheegin nabiga alayh الsalaatu wasalaam hala gooyo muna sheegin xadiidka cabdالlahi bn cumarna wuxuu yihi hala gooyo inta hoosa inta kore halaga jaro aan qabyaha hoosa ka marto labada xadiid baa iscaaraday waana xajkii nabiga alayh الsalaatu xajatulwadaac bay labadaba dhaceen iyo waxay ku saabsanaa culimmadu markaa khilaafka labada xadiis istacaarudaya khilaafka asagaa ah isku hayaan oo waxay qaarkood leeyihiin masaalig bay kala qaateen kuwo waxay yidhaahdeen maslaku tarjiixi waxay qaateen maslaku naskhi bay qaateen maslaku annaskhi bay qaateen waxay yidhaahdeen xadiidka cabdullaahi binu cumar mutaqadim weeye madina asagoo nabigu joogo masjidkiisa ayuu hadalka ku khudbeeyey xadiidu ibnu cabaas baa dembeeyey oo nabiga calayh salaatu wasalaam fii carafa uu kaga khudbeeyey wlmutaahiru naasiqu lilmutaqadimi warka nabiga alay slam midka dambeeya ayaa kii hore nasakhay marka maslaku naskhi bay qaateen kuwana waxay yidhaahdeen waxba naskhiyaa lagu ordine waxaan ku xumbaaraynaa muطlaq iyo muqayad baa la yidhaahdaa qaacidada usuuligana waxaa weeyaan xamlu lmuطlaqi cala lmuqayadi haddii xadiid muطlaqa iyo nas muطlaqa u yimaado oo laiska iطlaaqo o laiska sii daayey waxba aan lagu xidhin falyalbis ilkhufayni baa laiska yidhi khufayn ha xidho midna waxaa la yidhi falyaqdachumaa asfala min alkacbayn baa lagu qayday midka muqayadka ah wuxuu dabraayaa oo uu soo qaydayaa muطlaqii laiska sii daayey marka midkaa muطlaqahe ibnu cabaas xadiidkiisa waxaa fasiraya xadiid cabdullahi bn cumar taasay qaarkoodna yidhaahdeen labadaba waa lagu camalfari laakiin midna waa la iska ilaaqay midna ka kale ilaaqaas ayuu qeylay oo ku fasiray qolada le ma ahe waa la nasakhaynaa waxay leeyihiin maya ee nasakha waxaan u xoojinaynaa waa mutaakhir oo mutaqadim mutaakhir wa imaadeen kow laba nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu isgarab dhigay khufaynkii iyo saraawiish markuu sarwaarka ka hadlayo wuxuu yidhi ninkaan helaynin hoosgunti iyo go uu hoos ku xidho iyo maro furan oo u xidho sarwaal ha xidho sarwaalkii marka muuna dhihin nabiga alay slam walyaftakhuma ha muuna dhihin oo marahana ka dhigo khufeynkiinu asagana sidoo kale ayuu lamid yahay oo nabiga alayh salaam waa ka aamusay siduu saraawiisha oga aamusay taana macnaheedu waxaa weeyaan waxay tusaysaa in warkaa hore ibnu cumar ee hala gooyaa la nasakhay ta labaadna in khufeynka la jaro idaacatu maal baa ku sugan khufeynku waa maal waa xoolo idaacat maal xoolo la dayacay baa ka imaanaya qofkii waa la gooyey waa noday waaan ku fahan o dhow la isticmaali karin buu noqday shareecaduna waxay ku timid annahyi biidaacati اlamwaal in xoolaha la dayaco wayba ka hor imaatay shareecada alaa kuli xaal masaaligta culummada ay qaaday ayay maarmaynaan fahno oo qaarkood ay leeyihiin xadiidkaasi iyo kawa isnasakheen kuwana ay leeyihin maya xamlu mulaq cala lmuqayad wey walaa talbasuu xidhanina min athiyaabi dharka shay-an maro masahu uu taabtay zacfaraanu zacfaraan uu taabtay ow mase warasun huruud uu taabtay waraska waa huruudka zacfaraan waa la yaqaanaa maryaha noocaas ee huruudka iyo zacfaraanka iyo la marmariyey ayaduna ha xidhanina waa wax udgoon udgoonkaa iyo suudhaas ayaa loo diidayaa waxay asal u yihiin taxriimu tiibi kullihi in tiibka la xarimay zacfaraankaasad ka soo qaadanaysaa oo u taagan qamiiska iyo dharkaa kale mukhidkaana wax allaala wixii maroo tolan ayaa la xarimay marka muqiid lagu leeyahay waxaa weeyaan marada tolan in sidii loogu tala talagalay ee shirka loogu sameeyey inaad uxidhataa la diidan yihi taasaa la diidan yihi ee haddaa intaad qamiis qaadato aada guntato ama intaad qamiis qaadato aad go' ka dhigato waxba dhibaataa ma laha maaha macnahu mara harqaan uu taabtay yaa la xidhan maaha mara harqaan uu taabtay yaa la xidhan maaha qamiiskii baa intaad qaadatay baa intaa saa sao u fidsan yaaba saa u guntatayba goobaabad ka dhigato saasaad ku kor saartay waxba dhibaataa ma leh ee waxaa la leeyahay qaabkii loo tafsiiliyey ee loo talay yaa loo xorani wey saas wax laga hadlaya qaala almusanifu raximah llah baaburukuubi markaan ka hadlayno dharkaasi mukiidka ee la tolayna waxaa laga hadlaya waa ragga raggay khaas ku tahay haweenku ayagu dharka mukiidka waa wada xidhan karaan maa cada alqifaaz qifaazeynka waxa la yihahdo laa talbisu lqifaazeyn haweenaydu inay xidhato waxyaalaha gacmaha la gashado lugaha way xidhan kartaa sigisiibay xidhan kartaa madaxii bay dadani cawradooda dhan bay asturi waa cawro laakiin waxaa la diidan inay khufayn gacanta inay wax gashato taa baa la diidaya baabu rukuubi in gaadiid la fuulo walirtidaafi la fangalo fi lxaji xajka gudihiisa qofka xaajiga gaadiid waa fuuli karaa inuu lug ku imaado iyo inuu wax fuulo labada way u banaan tahay weliba qaar waxay leeyihiin in wax gaadiid la fuulaa wanaagsan lificli nabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga saasuu ahaa irtidaafkuna waa qof gaadiidkaa saareed gadaal kaala saaran xadaana cabdlah bn muamed cabdullahi bn moxamed almusnidi qaala xadaana wahb wahb ibnu jariir qaala xadaana abi can yunis alayliy ibnu yaziid can الزhriyi can cubayd الlahi bn cabd الlahi can ibni cabaasin radi allahu canهuma ana usaamata radia allahu canhu kaana wuxuu ahaa usaama bnu zayd wey xibu rasuuli اllahi wabnu xibihi kaana ridfa nabiy nabiga calayh salaam fangalkiisuu ahaa gadaal buu hashi uu nabiga saaraabu asagona gadaal kaga fadhiyey min carafata laga soo bilaabo carafa carawi laga soo caraabay maqribkii ilaa iyo ila musdalifa laga soo gaaro musdalifa meesha la yihahde jamci la yihaahdo intaasuu la saaraa maqribkii ilaa ceshihii musdalifiyi carafuu nabiga alayh salaam gaadiid buu saaraa raakib buu ahaa uma ardafa alfadla fadl bnu cabaas buu haddana fangeliya nabiga calayh salaam min almusdelifati musdelifa subaxdii laga soo baxay ilaa mino laga imaaday jamaraadka intaana nabiga alayh salam abdula ninka la yihah fadl ibnu cabaas baa la saaraa qaala fakilaahumaa labadoodubu qaala wuxuu yidhi saasuu leeyahay saxaabiga ibnu cabaas labadoodaba usaamihii la socday nabiga min carafa ilaa musdalifa iyo ninka la yidhaahdo fadalkii la socday musdelifo ilaa mina intaba waxay isku raaceen qaala nabiga inu qaala wuxuu mid yidhi lam yazali nabiyu sala allahu alay wasalam nabiga kama zuulin yulabi inuu labeegsanayo labayk allaahuma labayka uu leeyahay xataa ramaa jamrat alcaqaba ilaa jamrat lcaqaba nabiga alayh salaam uu ka tuurtay subaxdaasi tobnaadka ehe yoomunaxriga ah ee ciidda ah ayaa jamratulcaqaba keligeed la tuurtaa marka jamratulcaqaba nabiga alayh salaam uu soo gaaray ayuu talbiyadii joojiyey ama markuu dhameeyey buu joojiyey baabu talbiya noo imaan doonta lakiin xadiidka waxaan ka faa'idaysanaynaa inay bannaan tahay ama wanaagsan tahay qofka xaaja inuu gaadid fulo adigoo heli kara inaad si raaxo ah oo nasiino ah oo dikrigii iyo cibaadadii daacadii aad biraaxa oola timaado inaad tidhahdo aniga mashaqaan raadini xikmad maaha xikmad maaha lug baan ku socono waan lugayn inaad tidhahdo maxaa yeelay gaadidadaad saaran tahay waxaa kuu sahlan talbiyadii inaad qaado istikfaarta badisho cibaadadii kale aad ku samayso laakiin qof daalana ordaayo nugnugnaanaya xoogow culays bay ku noqonaysaa marka nabiga alay slam gaadiid buu saaraa laga soo bilaabo carafa ilaa musdalifa intaa ilaa mina intaba hashiisi u saaraa rasuulka alayh salaam fadlu cabdulaahi fadl ibnu cabaas iyo usaama bn fadligoodaa laga qaadanaya nabiga alay slam si gaara boqol kun oo saxaaba la socotay labadoodaasuu nabiga alayh salaam gaadiidkiisii gadaal ka saaray fadliga ay leeyihiin iyo qiimaha labadaas saxaabina waa kutusaysaa tawaaducu rasuulilaah sala allahu alayh waali wasalam nabiga tawaaduciisa inuuna dan ka geli jirin oo uunan gaadiidka in lala fuulo hasha lala fuulo waxaasoo dhan nabiga alayh salaatu wasalaam dan kamuuna geli jirin waxbay isweynaysiina kuma jirin rasuulka alayh salaatu wasalaam wa huwa almujtaba min almakhluuq kullihim khalqigo dhan asaga laga doortay oo ka fadli badnaa <clears throat> baabu maa yalbasu lmuxrimu qofka muxrimka wuxuu xidhanaya min athiyaabi dharka iyo walardiyati go-yaasha iyo waluzuri hoosguntiga ardiya waa jamcu ridaa uzur waa jamcu izaar go-a iyo hoosguntiga uu xihanayo walabisad caaishatu radia allahu canha waxay xidhatay afiyaaba dharka almucasfara cusfurka la mariyey waa nooc rijiga ka mid ahoo midab leh inta badanna guduudan ayaa cusfur la yidhaahdaa raashinka ayaa qaarkood yaaba lagu darsadaaba lagu guduudiyaa fayaasiga iyo jibsiga iyo waxaasna waa lagu calaameeyaa oo midabaa lagu sameeyaa cuntadana waa lagu caaseeyaa cusfur baa la yidhaahdaa marka maro cusfur leh ayay caaisha radi allahu canha xidhatay maxaa yeeley diib ma leh ah, muaarka ah, muzaxfarka iyo mucasfarkaa kala duwan zacfaraanku isaga waa la diiday laakiin mucasfarka midabka iyo rinjiga noocaasa waxba dhibaataa ma laha wahya caaisha muxrimatan muxrimadahoo xaj ama cumro ku jirta wa qaalad waxayna tidhi laa talaham haweeneyda afkayana duubanin walaa tatabarqac iyana indha shareer xidhanin burqucu waxaa wejiga intay darato inay indhaha bisa soo banayso ayaa la dhahaa indha shareer wey walaa talbas yeena xidhanin thooban maro biwarasin la taabsiiyen waras huruud walaa zacfaraanin zacfaraan la taabsiiyen yeena xidhanin saasay tii zacfaraanka iyo waraskay raggay kala mid tahay lihaamka afka in la duubto wey oo qofku intaa wejigiisaa waa bannaaya laakiin indhihii ilaa afkii intaanu duubanayaayo intaan w indhaha buu mid ka banaanaya waxaa la jira hadda la yihahdo alkumaamaad la yihahdo oo ahayd xujadu ay xidhaan oo la yidhaahdo waxaa la iskaga ilaalinaya neefta iyo kuleelka iyo wax saas oo kalea marka waxay leeyihin culimada fatwoonayaan inta sanka ah haddaad ku xidho sanka keliya waxba dhibaato ah ma laha laakiin haddaad intaasi wejiga intiisa badan ku xidho wejigoo la daday bay noqonaysaa xataa haweenka looma ogolo inay wejiga ay wada dadaan inay ajaanib iyo waxsaasoo kale ay arkaan oo ay markaasi sii daayaan ayagoo marada aan wejiga taabsiinaynin ayay waxsaas yardayn karaan haddii kale laakiin waa inay iska qaadaan wejiga inay wada dadaan ilan waa la diiday nacam haddii ay wax iskaga celin kartaan waxba iskaga celini macnaha saas laakiin inay iska ajanabigana si iskaga ilaaliso wejigana ayna marada u saarin bal inay isku dayi karta isku dayeysaa haddii la yidhaahdo alwajhu laysa bicawra ama waxyaalaha cawradaaye in la astura ma ahana marka arrinkaana waaba iska fududahay laakiin waxaa soo aroortay saxaabiyaadka in wejiga ay mara saaran jireen markay rag ajaaniba arkaan yasdilna sadliga waxaa weeye waa raaricin waxaa arkaysa kuwa koofiyada intay xidhaan deena korka ka soo daynaya marka maradii aggaasa ka joogtaa markay rag ajaanib arkaan marka kalena wa iska qaadayaan iska qaadayaan koofiyad oo foog dheer leh <clears throat> marka walaa talbis tooban biwarasi walaa zaxfaraan wa qaala jaabir jaabir bin cabdillahi wuxuu yidhi laa ara almucasfara marada rinjiga cusfurka la mariyey ma arko diiban diib inuu yahay aniga iib mucasfarka diib ma aha oo sida zacfaraan iyo waras iyo waxyaalaha diibkaa ma soo gelayaan walam tara caaishatu caaisha mayna arkin baasan wax dhibaataa bilxulliyi inay haweenka waxyaalaha isku qurxiyana xidhaan dhagadhagihii iyo silsiladii iyo gacmaha waxay gashanayeen iyo waxba dhibaataha ma laha waa sida raggii saacadii iyo ookiyaalihii iyo kiishadii iyo suunkii iyo waxaasoo dhan ba soo wadagelaya iyo waxyaalaha gacanta lagu xidho hadda xujayda ee calaamada u ah iyo wthawb اlaswadi iyo marada madow dhib ma leh haddii maro madow qofka u xidho raggana waa xidhan karan hawenkana wa xidhan karaan xaj lagu jiro cumro lagu jiro dharka cad waa afdal waa sida fadliga badan ragga laakiin haddii u maro midab la xidhana waa ka ansaxaya wاlmuwaradi iyo marada wardiga midabka wardigaa leh midabka oo ubaxa iyo midabada noocaasoo kale mara leh wlkufi iyo kuf lilmarati haweeneyda inay kuf xidhato oo sigise xidhatona waxba dhibaataa ma laha raggaa loo diiday wa qaala ibraahim ibrahim nakaci laa ba'sa dhib malaha an yubdila inuu iska bedelo hiyaabo dharkiisii labadii maray u qabay ayaa wasakh ku noqday oo ku wasakhoobay waa iska bedeli karaa maryo kale waa xidhan karaa dharkii mukiidka ee tollaam buu iska ilaalini ee maryaha waa iska bedeli waa qabaysan karaa xadaثana moxamed bin abi bakr الmuqadami qaala xadaثana fudayl ibnu sulaymaan qaala xadaثanii musa bnu cuqbata qaala akhbaranii kurayb mawla bni cabaas can cabdilaahi cabdilaahi bni cabaasin radi allahu canهuma qaal inطalaqa الnabiyu salى اllahu alيه wasalam nabigaa tegey min almadiinati magaalada madiinuu ka dhaqaaqay bacdamaa tarajala markuu shanlaystay kadib oo shirfsaday wadahana uu subkaday walabisa uu xidhay izaara wasguntigiisii iyo waridaa guyiisi waa isdiyaariyey rasuulka calayh salaam intuu subkaday oo shallaystay oo guyiisii kore iyo maradii hoose u xidhay ayuu soo baxay huwa asaga iyo wa asxaabtiisa waa maalin sabti ah ayuu nabiga soo baxay calayh salaatu wasalaam falam yanhaamuuna ka reebin can shayin shay oo min alardiyati dharka go-yaashaa iyo walusuuli hoosguntigaa tulbasu la xidhamuuna dadka ka reebin midab kastaba halahaadaane ila almuzacfarata marada zacfaraanka la mariyey allatii zacfaraanka tardacu ku dhegaysa cala ljildi maqaarka zacfaraan markuu maarata qofka marada xidho jirkiisa maraysa oo gacmihiisa iyo jirkiisa iyo midabo u yeelaysa taas waa la diiday fa asbaxa nabiga calayh salaam bidilxulayfa meesha dilxulayfa layihahdo imaadayo u ahaaday oo maalintii markuu ka soo baxay madiina duhur uu ka soo baxay salaada duhur buu tukaday waa ka soo baxay afar ragcadood buu tukaday casarkiina wuxuu joogaa dilxulayfa nabiga sala allahu alay wasalam casarkii iyo maqribkii iyo ceshihii iyo subaxii maalintii axadda ilaa duhurkii ayuu kasoo dhaqaaqay nabiga sal allahu alيh ali wasalam markaasuu deena rakiba wuxuu fuulay raaxilatu hashiisi waa markii dulxulayfa uu kasoo dhaqaaqi rabay xata stawad ilaa ay ka ekaato cala lbayda meesha baydada la yihahdo waa meel dulxulayfa ku taalloo dhul simana oo iska ka baxsan dhulka intiisa kale ka yar koreeya oo sideedana korana ka siman halkii buu nabigu istaagay ahalla markaasuu xarmaday huwa asaga asxaabu asxaabtiisa riwaayo kale xata ida istawad naaqatuhu daabatuhu hashiisi marka nabiga alay salam intuu ku fadhiistay ay la istaagtay calalbayda markuu maraayana waa ku dhawaaqay marka uu gaadiidka fuulayna waa ku dhawaaqay nabiga labadaba sala allahu alay ali wasalam asagii asxaabtiisa waxay xarmadeen cibaadadii bay xarmadeen qaarkood xaj iyo cumro qaarna cumro waqallada badanatahu hashiisii nabiga waqallada wuxuu nabigu taqliidiyey u kuul xidhay badanatahu geeliisi hadda badanadaasi waa ismu jinsi weeyaanoo mufradkaasi mudaafun ilaa macrifa yufiid اlcumuum marka jamc ayuu ka hadlaya ma aha hal keliya ma aheen badanatahu hashiisi ma dhehaysid waxaad leedahay gaadiidkii nabiga hadiyadii nabiga alayه الsalaam u watay ee geelaha o dhan bay soo gelaysaa badanada waa geela wey likibari badaniha marka nabiga geel fara badan buu weyey oo hadiya cali markaas wiisa u kale isku daray boqol neef way isku gaareen geeli uu nabigu wadey hadiyadahabuu kuul u xidhay rasuulka salى الlahu alيه wasalam waa u kuul xidhay riwaayo kale imaan doonto budnahu la jamc ka dhigays marka taqliidkuna waxaa weeyaan calaamo ay isticmaali jireen bay ahaa oo qabla alislaam xataa la isticmaali jiray nabigana calayh salaam waa sugay in neefkii geelaha ee hadyadaa ee xarabka loo waday ama arigaha ah, ama loodahaa in luqunta loogu xidho calaamo lagu garanayo inuu yahay hadiyat lxaram xaramka wax loo wado inay tahay markaasaa tuugada iyo waxaasoo dhan baa iska ilaalin jirtay xataa oo ka cabsan jirtay ayadoo baadi haddii laakan agga xaramka loo soo eryi jiray xagga xaramka yaa loo soo eryi jiray waa xoolihii xaramka weeyaan uul iyo wabaa luqunta loogu xidhaaya kabaa luqunta loogu xidhaaya inta xarig lagu xidho maqaar iyo waxyaalo saas oo kale oo eh, baali aho baaliyoobaba inti saa loo dulaliya luqunta loogu xidhaaya taasaa waxaa la dhahaa taqliid la yidhahda walalhadya walalqalaaida waa ku ilahay leeyahy waxaa kaloo isagana jira iscaar waxa la yihahda waa jirtaa altaqliidu waliscaar ishcaarku waxaa weeye kuruska geelu khaas ku yahay neefka geela kuruskiisa midigtaa intisaal loo saro oo dhiig laga keeno oo dhiigga asaga kabay waxsaasa loogu tiro yaa luqunta loogu xidhayaa wixii dhiiggaana uu leeyahay calaamadaas marka waa shacaa'ir illahi bay ka mid yihiin shacaa'irta ilahi bay ka mid yihin subxaana wa tacaala dalika likamsin baqiina shan beri markay ka hadhay min dilqacda bishaa dilqacda la yidhaahdo ee bisha dilxijo ka horaysa shan maalmood markay ka hadhay yuu nabiga soo baxay calayhi salaatu wasalaam faqadima makata maka wuxuu soo galay liarbaci layaalin afar habeen khalowna markay ka tageen min dilxija meequu nabiga soo socday calayhi salaam sagaal beri sagaal beri uu maka iyo madiina dhexdooda rasuulka isagoo hashiisa saaran ayuu soo socday waa masaafo aad u dheer wey bayna madiinata walmaka wamaka min dilxija meesha la min dilijati yani liarbaci layaalin khalowna min dilxija ka tageen marka bisha dilxijo afar beri ah, maraysuu soo galay nabiga maka afar beri kadibna minuu baxay rasuulka alayh salaam afar maalmood buu marka maka ku nagaa fa taafa bilbeyti markuu soo imaaday maka nabiga alayh salaam kacbadii ba horta dhawaafay dawaafka nabiga calayhi salaam iyo dadka lamidka ah waxay u yihiin oo la dhahaa dawaafulquduum baa la yihahdaa nabigu qaarin buu ahaa qofka qaarinka ee xaji cumro isku daray ama xaj keliyaa niyooday si u soo socdo markuu maka imaado masjidulxaraam imaado kacbadu dawaafaya dawaafka dawaafulquduum baa la yihahda waa waajib cinda albacdi sunna cinda alaakhariin qalada waa waajib qora waa suniley markuu dawaafulquduumka la yimaado waxaa u banaan sacyigii sacyulxajkaha inuu soo hormarsado oo iska sacyiyo oo bayna asafa walmarwa toddobadii ashwaad inuu la imaado waa banaantay hadduu la imaado oo quduumka u raaciyo hadhow markuu soo laabto ee dawaafilifaadaha la soo gaadho dawaaf aan sacyi lahayn buu la imaanaya dawaaf aan sacyi lahayn ayuu la imaan leanna qofka qaarinka iyo qofka mufridka hal sacyi buu leeyahy hal sacyi buu leeyahy haddii laakiin uu dib iskaga dhigto intuu dawaafuquduum la imaado sacyigii bayna safa wamarwa uunan la imaanin dawaafulifaadlo markuu la yimaado sacyigii la imaanaya mar walbanu sacyigu bacda dawaafin buu dhacaa dawaaf gadaashiis ama bacda dawaaf qudum baad dhigi kartaa ama dawaaf maaratay dawaaf xajka ayaad gadaashiisa geyn kartaa nabiga lakin alayh salaam waa soo hormarsaday wai marka wuxuu leeyahay wasacaa waa sacyey faaafa bilbeyti buu dawaafay waa dawaaf quduum wasacaa wuxuu sacye bayna safa safa iyo marwata marwo dhexdoodana toddobadii shood ee jeer buu nabigu alayh salaam maray asacyu bayna safa oo ilahay uu amray in asafa walmarwa faman xaja albayta ictamara falaa junaxa alay yatawaafa bihima marka labadii buu sameeyey sacyigii buu soo hormarsaday markuu dawaal ifaadla kasoo la imaanayay sacyi lamuuna la imaanin lan waa sii hormarsaday waa sii hormarsaday walam yaxila nabiga muunan xalaaloomin min ajli budnihi soo ma artid geel fara badan weyn wuxuu nabiga alay slam wado oo hadiyaa waa jamac min ajli budnihi geeliisi hadyadaha u waday darteed yuu nabigu dawaafkaas uu la yimid uuna ku xalaaloobin liannahu nabigu qalladahaa geelaas usoo kuul xiray geelaasna ilaa wakhtigoodii la gowracayo la gaaro qofka wada muxrim buu ahanaya uma maxiluha ila beyt اcaatiq naam ilaa meesheedii ay ka gaadho xilli lagu gawraci jira loola jeedaa liannahu qalladaha qaarin buu marka nabiga alayh salaam ama mufrid qofka mufridkana waa lamide geela iyo hadyada u wada marka la gowraco yowmu naxri maalinta la yihahdo xoolaha la gowracayo markaasuu xalaaloobaya markaasuu xalaaloobi dawaafkii iyo afaadaha marka yaa u dhiman uma nazla waa degay rasuulka alayh salaam dawaafkii markuu la yimid kacbada sacyigii bayna safa anu la yimid maka waa iskaga baxayba masjidka waa ka fogaaday nazla wuxuu degay baclaa makata maka korkeeda meel korkeeda ah cinda alxajuun meeshaa xajuun la yihaahdo ayuu nabiga alayh salaam degey waa buur xajuuntu waxaana ku dheg qubuurta la yihahda maqbarat almucalla ee reer maka ay isku xabaalaan halkaasuu nabiga calayh salaatu wasalaam ayuu degay oo meelaha hadda jumayza iyo ay dhahaan xayu daakhir iyo meelaha hadda ka baxsan maka xagga mina ka xigta halkaasuu nabiga sala allahu aleyh wasalam uu degay wa huwa isagoo muhilun xarman bilxaji xajki xaj buu nabiga ku dhegan yahay ma xalaaloobinoo dawaafkiisii kuma xalaaloobinoo dharka iskama bedelin oo mukiidki ma xidhanin waa qaarib rasuulka alay slam halkaas uka degay walam yaqrab ooma soo dhowaanin alkacbata kacbada bacda dawaafihi dawaafkiisii hore quduumkaa kadib bihaa kacbada uu dawaafay ooma soo laabanin kuma soo noqonin xataa rajaca min carafata ilaa carafa ka soo noqday marka xadiidka xadiid cajiiba weeyaanoo waxa uu ku faa'iideynayaan rasuulka calayh salaam maka intuu uu joogay afartii maalmood kacbada iyo dawaafkeedii iyo kutukashadeedii iyo iskumuna mashquulininba sala allahu alayh ali wasalam bikhilaaf maa yafcaluhu lxujaaj maanta xujayada waxay samaynayaan waxaa laga yaba intuu meel fog dego inuu haddana isku kalifo inuu masjid ulxaraam uu mar walba imaado oo duqaydii iyo dadka odayaashahaa iyo dadkii xanuunsanaa iyo dadkii dhumaaya oon waxbaba kala garanaynin yaa waxay isku khasbaaya ilaa kacbadaas aan gaarno oonkuta tukano nabiga calayh isalaatu wasalaam halkaasuu iska degay salaadihiisa wuxuu iskaga tukanaya heemadiisa rasuulka alayh salaam ayagoo qasri oo la gaabinayo ayuu ku tukanaya dawaafkii hore quduum baa ugu dambeysay maka waa iskaga tegay haddana rasuulka alah salam mak wuxuu aaday minuu aaday quduumka ugu dambeysay kacbada iyo xaram masjid xaraam mino markuu aaday carafo aaday ka soo noqday haddana dawaaflifaadihi yowm alcaashir maalintii tobnaad ayaa haddana ugu horreysay rasuulka alayh salaatu wasalaam waa dawaafay haddana markuu dawaafay isla habeenkiiba wuxuu ku hoyday mina waa iskaga tegay haddana masjidka nabiga sala allah alay wasalam waxaasoo dhanba waa tashiil iyo takfiif lilumma ummadda loo fududaynaya dadkao dhan inay dhahaan ilaa w ilaa masjidkaa kuso tukanaya arrintaas culeys iyo mashaqaa keenaysaa zaxmo badan bay keenaysaa dhibaato badan bay qofka u keenaysaa culimmaduna waxay fatwoonayaan xaramka inuu oo dhanba inuu masjidu xaraam yahay ah, meel alla meeshaad kaga tukato xaramka ajirkii masjidu xaraam waad helaysaa saasaana xoog badanoo raajixa nusuusta daahirka ina cadaynaysaa wa amara wuxuu amray nabiga alayh salaam asxaabah asxaabtiisii asxaabtiisii wuxuu amray yawafo inay dawaafaan bilbeyti beytka inay dawaafaan kacbada wa bayna asafa walmarwatina ay sacyiyaan oo sacyigii la imaadaan dawaafkaa uu amrayo waa dawaafulcumra wey sacyigaasna waa sacyilcumra wey uma yuqasiruu ay gaabsadaan min ru'uusii madaxooda ay timihii gaabsadaan uma yuxilu ay xalaaloobaan nabiga iyo dadkii lamidka ah hadiyada waday ayaga ooma suuroobaya inay dawaafkaa ku taxalulaan ilaa ay ka gaadha yoomunaxriga xoolihii la gowracayay laakiin saxaabadii wixii aan hadiyo wadin waxaa la yidhi haddaad dawaafteen kacbadii safa iyo marwana aad sacyiseen cumro weeye waxaad la imaateena cumro ku xalaalooba cumraduna dawaafka kacbada iyo sacyiga bayna safa walmarwa iyo timahoo la gaabsado intaasaa ku dhammaataa cumrada xalaalooba buu nabiga cala salaam yidhi ayagoo le xaj baan anaga soo niyoonay cumro maana soo niyoonin yuu nabigu wuxuu yidhi calayh salaam xajkiina cumro bedela hala taxallulo wadalika liman dad weeye dadkuu nabiga saa ugu baaqayo lam yakun macahu maciisa aan ahayna wadanin badanatan gaadiid iyo hadiyo qalladaa usoo kuul xidhay qofkaan hadyo wadinoo hadyada ayna reebaynin oo dhan buu nabigu wuxuu yidhi xalaalooba waman kaanat macahu imra'atuhu qofkii xaaskiisii watoo la socoto fa hiya xaaskiisii lahu xalaalun xalaal bay u tahay waiibu diibkii baa xalaal u ah wathiyaabu dharkii loo diidanaayo mukiidkaa baa xalaal u ah maxaa yeelay liannahu taxallala waa taxallula bicumrati bidawaafi alcumrati wa sacyiha dawaafkii iyo sacyigii buu ku taxallulay khalaas kol haddaad dawaafka la imaato asacyu bayna safa walmarwata la imaato timihii gaabsato waad xalaaloobaysaa amarkaasuu nabiga bixiyey sala allahu alayh waalih wasalam waxaa qofka marka u banaan in hadduuna xoolo wadanin xajna ha soo niyooda hadduu rabee xajkiisa uu cumro u u banaan saasa uban xajkiisa u cumro ubadalaya taasuuna nabiga alay slam sanadkaasi uuba amrayba amar bay ahayd xikmad baana ku jirtayoo waxyaala jaahiliyada ay aaminsanaayeen ayuu nabiga calayh salaatu wasalaam rabay inuu meeshaasi ku baabi'iyo inaan bilaha xajka la cumraysan karin tan aaminsanaayeen tii nabigu calayh salaatu wasalaam ayuu tuuray baabun wuxuu ku saabsan yahay man baata bidilxulayfa meesha dilxulayfe la yidhaahdo qofkii baryaa waa magaalada madiina kamaba dheeraba abyaaru cali baa la yidhahdaa hadda xataa asbaxa ilaa uu ka waabariistaba intuu ka soo tago madiina oo dilxulayfe imaado toos imu soo dhaqaaqaya waa iska nagaanaya maalintaasu jooga habeenkaasu baryi subaxda dambe siuu nabiga sameeyey qaalahu ibnu cumar radi allahu canhu baa caninabiyi ka wariyey sala allah alay wasalam arrintaas dilxulayfuu nabigu degay calayhi salaatu wasalaam duhurkii wuxuu ku tukaday madiina casarkiina wuxuu ku tukaday dulxulayfa waad aragtaa marka siday iskuu dhow yihiin waa lugeynaya nabiga alay sl lugma ku socdaan gaadiid buu saaran yahay lugeynaya gaari ma saarnay lama ogjihin marka nabiga alayh salaam markuu madiine ku tukaday laba ra afar ragcadood oo qofkii muqiim weeyaan magaaladiisi buu joogaaye dulxulayfana wuxuu ku tukaday laba ragcadood oo casarkii ah marka labadii salaadood isku dhoweyd ee isku xigtay iyuu midna uu afar tukaday midna laba ragcadood tukaday halkaa waxaad ka garatay qofka musaafirka ah markuu ka soo dhaqaaqo safartiisa bunyaanta iyo cumraanta iyo dhismada uu ka baxbaxoba xugunkii musaafirka u qaadan salaadii buu gaabin afurkii soonkii buu afuri axkaamtii musaafirku buu qaadanaya laakiin hadduu magaaladiisii joogo niyatu safar baan qabaa oo boorsadii baan aan qaatay oo gaarigii baa ii taagan ee maku jamcin karaa magaalada maku qasrin karaa maya a magaalada weli joogtaa wax soo socdaad ka hadlaysaa weli maadan safrin ka bax magaalada cumraantii dhismadii ka dhexbax markaasaad xukunkii qaadanaysaa marka nabigu magaaladiisii madiine markuu joogay afar ragcadood buu tukaday markuu dilxulayfa imaadayna laba ragcadood buu tukaday xadaanii cabdullahi bnu muxamedin qaala xadaanaa hishaam bnu yuusufin abu cabdiraxmaan asancani qaadiha qaadi sanca ahbaranaa ibnu jurayj cabdilmalik ibn cabdilcaziiz qaala xadaanaa muxamed ibn munkadir can anas bni maliki radi allahu canhu qaal sala nabiyu sala اllahu alay slam bilmadiinati arbaca magaalada madiina afar buu ku tukaday lanna waa daar waa magaaladiisii u deganaa waa muqiim wa bidilxulayfata dilxulayfa ragcatay la ragcad uu ku tukaday uma baata waa bariyey dilxulayfa xataa asbaxa bidilxulayfa dilxulayfa uu nabiga alay sl ku waa bariistay falamaa rakiba raaxilatahu hashiisii markuu koray oo furay wastawad bihi ay la istaagtay halla waa xarmaday labayk allaahuma xajan wacumra ayuu yihi xaj iyo cumro isku dar rasuulka alayh isalaatu wasalaam waxay leeyihiin maxay tahay xikmada dulxulayfa nabiga alay slam oo magaalada duleedkeedaa intaas oo wakti ugu daahay oo casarkii iyo maqribkii iyo cishihii iyo subaxii dambe ilaa duhurkii buu gaaray maalinta axaddeed waxay leeyihiin waxaa xikmadda ay tahay inay soo gaaraan dadka soo soo hiraadaya nabiga alayh isalaatu wasalaam dad badan baa nabiga soo raba inay la kowsadaan dadkaaso rabaa inay soo gaarhaan haddii waxaa lasoo halmaamayna in dib loogu ordo wixii lasoo qaato qof hadduu dhaqaaqiba waayo xanuunsadana in dilbe la iska celiyo marka xikmooyinkaasa ku jirta halkaasuu nabig alay slam hakad ku yar hakaday <clears throat> baata nabiga inuu beriye bihaadi xulayfa xataa asbaxa ilah ka waa barista waa baryay rasuulka alah slam waliba duhurkii dambe riwaayooyinka qaarkood a caddaynayaan inuu ku gaaray rasuulka sala allahu aleh wasalam baabu rafcu sawti bilhilaal in sawdka kor loo qaado bilhilaali marka la xarmanayo xajka iyo cumrada talbiyada kor loo qaado tayaa laga qaadanaya ayuu ku saabsan yahay xadaanaa sulaymaan bnu xarb qaala xadaanaa xamaad bnu zayd bnu dirham can ayub bin abi tamiima can abi qilaabata can anas radi allahu canhu qaal sala nabiyu sala allah alay slam bilmadiina magaalada madiinu nabiga alayh salaam ku tukaday aduhra arbacan afar ragcadood walcasra casarkiina musaafir buu noqdayoo bidilxulayfati uu ku tukaday ragcatay laba ragcadood wa samictuhum waxaan maqlay buu leeyahay anas bni maalik nabiga iyo saxaabadiisii oo yasrakuuna qayliaya bihimaa xajkiiyo cumradiibay ku qayliayeen jamiican xaal iyo kuwa la jamciyey labayka xajan wa cumra ayagoo leh bihimaada waxay u noqonaysaa damiirka xajkiiyo cumradii macnaha iyo qariinada laga fahmaya lama soo sheegin yasrakuuna bihimaa jamiican ayay ku dhawaaqayen ku qayliyayeen nacam marka niyada mararka qaar in carabka lagaga dhawaaqi karaad ka qaadan oo xajka oo kale baabu talbiyati talbiyadii bu ku saabsan yihi talbiyadu waa labayk allahuma labaykada wey yaa talbiya la yihahdaa xadaثana cabdالlahi bn yuسuf الtanisi akhbarana malik ibn anasi can naafic can cabdillahi bni cumar radi allahu canهuma ana talbiyata rasuuli الlah rasuulka ilaahay talbiyadiisi iyo labeygsigiisii waxay ahayd waa tasiiqadii labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayka ina alxamda wالnicmata laka wاlmulk laa shariika lak wataa talbiyadii nabiga salى اllahu alيh alih wasalam labayka waan ku ajiibay ya allah ijaabata bacda ijaaba ijaaba aan ku ajiibay tu hore iyo tu dambe iyo tu soo socotaba ajabtuka wey waan ku ajiibay markii u horeysay waadin fi الnaasi biاlxaji oo la dhawaaqay labaykaan ku niri haddana labaykaan kuleenahay waana ku dhihi doonaa wey labayka ijaabatan bacda ijaaba taniyadaasna waxaa wey litakiidi wlmubaalaqa ayaa loo sameeyey labaykada allahuma labayka labayka ku ajiibnay laa shariika wadaag laka adiga kuma sugnaan wax kula wadaaga oo mulkigaada kula wadaaga qul illahuma maalika lmulki tu'ti lmulka man tashaa kula wadaaga maamulka iyo rubuubiyada iyo ficilka koonka maamulkiisa o dhan alaa iskale waxaad rabtaad ka samaynaysaa ilaahay uluuhiyada iyo cibaadada wax kula wadaaga ma jirto asmaadaada iyo sifaadkaadana wax sami ah oo adiga kula wadaaga oo kamaalkooda oo kale kula leh maba jirto ah, labayk allahuma labayk waa tawxiid wey leanna xajku sidiisaba waa madaahiru tawxiid baa ka badatay tifka ah tawxiidkaas iyo dikriga ilahay baa loola jeedaa meelaha la tategaayo la wareegaayo la tuuranaayo wax oo dhan waxaa weeyaan dikri baa la socda oo tawxiid baa la socda oo ilahay weynayntiisaa loo jeedaa inama jucila awaafu bilbeyt wasacyu bayna safa walmarwa waramy ljimaar liiqaamati dikr illahi buu nabigu sal la alay slm dikriga ilahi in la weyneeyaa la rabaa subxaana wa tacaala labayka laa shariika laka ina alxamda xamdiga iyo wanicmata ina alxamda istiqraaqu ljinsi waya jamiica anwaaci almaxaamidi laka ayaa iska leh iyo xamdiga dhammaanba adaa iska wanicmata laka nicmada oo dhammaanteedna adaa iska leh wax wixii nicmo o dhan xaggaaday ka ahaatay wamaa min nicmati famin allah wain tacudu nicmat allah tuxsuhadi walmulkana adaa iska mulkiga iyo maamulka koonka dhan ba adaa iskale oo iskale oo mulkiyey laa shariika laka shariik iyo wadaag kuma sugnaan markaa lagu soo celiyey towxiid wey qaala xadaanaa moxamed bnu yuusuf qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyaynata can lacma sulaymaan can cumaarata cumaara ibnu cumayr wey cumaarata ibnu cumayr alkuufi can abi caiyata alwaadici wasmhu malik ibnu caamir abi caiyata alwaadici malik ibnu caamirin qaala can caaisha radia allahu canha qaalad waxay tihi inii la aclamu waxaan ogahay bay tihi kayfa kaana nabiyu sal l slam siduu nabigu ahaa yulabiku labeegsada talbiyada nabigaan garanaya bay leedahay maxay ahayd labayk allahuma labayka labayka laa shariika laka labayka ina alxamda wanicmata lak taabacu abu mucaawiya can acmash abu mucaawiya maxamed bnu khazim sufyaan buu mutaabicinaya acmash bay ka wada warinayaan waxaa jirtay ibn cabdullahi bn cumar wuxuu ku dari jiray labayka wasacdayka wاlkhayru biyadayka wاlraqbaau ilayka wاlcamal ayuu ku dari jiray cabdullahi bn cumar radi allahu canhu ardaa labayka wasacdayk wاraqbaau wاlkhayru biyadayka wاraqbaau ilayka wاlcamal qaarkood waxay ku dari jireen nabigaa maqlaayo labayka xaqan xaqa tacabuda wariqa qaarna ku dari jireen wrasuul yasmac walaa yunkir ma inkirayni sala allahu alayh waalih wasalam marka waxaa bannaan oo kale inaad takbiirta xataa la imaato oo tasbiix la imaato yulabi mulabi falaa yunkar wayukabiru min almukabir falaa yunkar waa ku dhihi jire ibn cabas anas bin radi allah xadiikiisi arrimahaas o dhan markaa laakiin nabiga alay slam lafdiguu isticmaalay ee uu ku hadlay ayaa u fiican erayga nabiga alayh salaam uu ku hadlay ayaa ugu wanaagsan in kor loo qaado oo lagu dhawaaqaana fiican oo aad loogu qayliyo gaar ahaan ragga haweenkusa ayaguma ismaqashiinaya ama rag waa inay dhawaaqaan waxaa soo orortay nabigu inuu yihi afdal aji alaju wahaju alcaju wahaj cajku min alcajaaj waa dhawaaqiya qaylada wey ilaa ay xabeebtaan saxaabada nabiga alayh salaam ay qayli jireen rajguna waa gawraca dhiig la daadiyo wey iyo hadyada wa qaala shacba wuxuu yidhi akhbaranaa sulaymaan acmashkii weeyaane samictu waxaan maqlay khayama khayama bn cabdiraxmaan can abi caiya aan soo marray waadicigii wey malik bnu caamir abu caiyata samictu caaishata radia allahu canha buu yidhi marka sulaymaan acmash ayaa mara khayamo ka warinaya mara cumaaru ka warinaya cumaare iyo khayamana sheekooda abu cadiya wey <clears throat> marka mara laba sheekh buu yeelan mutaabacadu marka qaasira iska noqonaysaa markan dambe oo sulaymaan riwaayadaa hore ninka la yidhaahdo muxamed ibnu yuusuf sheekhiisa sufyaan acmash cumaara saas ahayd haddana sulaymaan khaythama abicadiya wey qaala almusanifu baabu taxmiidi watasbiixi alxamdu lilah in la yidhaahdo tasbiix la subxaanalaysto watakbiir allahu akbar la yidhaahdo qabla alhilaali intaan weli la xarmaninba cinda arukuuc marka gaadiidka la fuul cala daaba markii daabada iyo gaarigii iyo la fuulayo intaada ku dhawaaqin raamki iyo xarmashadii iyo niyadii inaad ka hormariso subaan ala alamdu lilah iyo subxaan allah iyo allah akbar waa sunadii nabiga sal la alay waslam waxay yidhahdana waa yartay maanta <clears throat> ma maqlaysid xadaana musa bnu ismaaciil atbudaki qaala xadaana whayb bnu khalidin qaala xadaana ayub can abi qilaabata aljarmi can anas radi allahu canhu qaal <clears throat> sallaa rasuulu lahi sal slam nabigaa tukaday wnaxnu macahu bilmadiina anagoo joognaa duhra buu tukaday arbacan afar walcasra casarkiina bidilxulayfa ragcadayna ku tukaday waxaan soo sheegnay inay ahayd maalintaasi maxay ahayd yowmu sabti bay ahayd marka xadiidu kacab binu malik radi allahu canhu uu dhihi jiray wakaana idaa saafara wuxuu bixi jiray yowm alkhamiis ma aha laysa calaa idlaaqihi ma ah waa aqlabka umuu ka hadlaya nabigoon khamiis bixin oo sabti baxay oo sabti safrayna waa kan sala allahu alayh waali wasalam uma baata waa bariyay nabigu alayh salaam bihadi lxulayfa xataa asbaxa ilaa waaguu u baryey uma rakiba nabiga alayh salaam gaadiidkiisi buu fuulay xata stawa bihi ilaa ay la ekaatay la istaagta cala albayda meeshaa taaga ehe banaanka ah ee bayda la yidhaahdo xamidallah ilahi buu ku xamdiyey wasabaxa waa subxaanalaystay subxaana allah wakabara allahu akbar buu yidhi uma kadib buu ahalla xarmado ku dhawaaqay bixajin xaji wacumratin laisku daray wa ahalla annaasu dadkina waa xarmadeen bihimaa labadoodii ma aha dadkao dhan ma aha dadka qaarkood xaj bay ku dhawaaqeen qaar cumray ku dhawaaqeen qaar xaj cumray isku dareen riwaaya kala caddays axaadiista nabiga yufasir bacduha bacdan waa inaad ogaato wey falama intii markaasi uu arkayay saxaabigu ka hadlayaa ee u dhoweed nabiga alayh salaat uu maqlayay falamaa qadimnaa markaan soo galnay maka amara naasa dadkiiba wuxuu amray inay xalaaloobaan dadkii oo dhan wixii aan hadiyo wadin dawaafkii kacbada ay dawaafeen ee sacyigii bayna safa walmarwa ay la imaadeen xalaalooba buu yidhi dharka iska bedela dhag wixii laguu dilay maxduuraadka ay lagaa reebo o dhan ba samee xaj dartii lagaaga reebay ah, faxallu way xalaaloobe amara annaasa faxallu way xalaaloobeen nabiga alayh salaam dadkii hadiyada waday mooyeene xataa kaana yowmu tarwiya ilaa maalintii sideedaad laga gaahay maalintii bisha ay sideed aheyd dilxija markii la gaahay yay ahaluu dadkii xalaaloobey waxay xarmadeen bilxaji xaj bay xarmadeen haddana kuwaadaga markii hadda idaliis ka bedelaayaan labadii goob ay xidhanayaan raggii haddaa xaj haddana la xarman mid maka laga xarmanaya maka gudaheeda ilan waa xaji cumro hadday tahay waa la bixi maka waa laga bixi laakiin xaj hadday tahay maka gudaheeda ad ka xajinaysaa ood ka niyoonaysaa qaala wanaxara nabiyu nabiga calayh salaam wuxuu gowracay maalintii yomu naxrigi badanaatin halo geela biyadii gacantiisa qiyaaman xaalay taagan yihiin ayagoo taagan ayuu nabiga alay sala slam lixdan iyo saddex halaad ayuu gacantiisa ku gowracay rasuulka sala allah alay waslam oo isaga uu leeyahay waa cumrigiisi nabiga alayh salam maalintaa intuu jiray wey intaasuna ku dhintay lixdan iyo saddex halaad ayagoo taagan oo hal luga lugta hore isaa ugu laabantahay saddexda kalena ku taagan sawaafad hiwayaane ayuu gahda ku dhufanayay halkaa dhuunta ayuu ku dhufanayay dhulka marku dhacaana waa israacinayay rasuulka sala allah alيh ali wasalam quwada iyo xoogga fiiri awoodda ilaahay siiyey salawaat ullahi wasalaamu aleyh saxabaduna saas yeeri jiray cabdullahi bin cumar baa arkay nin neef geel intuu fadhiisiiyey deena ah, gowracaya markaas wuxuu yii ibcadhaa qiyaamat sunata muxamadin sala اllahu alيh wasalam istaag ayadoo taagan nabi moxamed sunadiisii weeyaane yani istaaji oo ayadoo taagan gawra sunadii nabi maxamed wey alayh salaam iyo aayadda qur-aankeed wadabaxa rasuullah bilmadiinati wuxuu ku gowracay kabshayna laba neef oo e, muxuu ahaa laba wan amlaxayn dhardharan wejiga ciro iyo dhardharo iyo cadiinku leh tan marka waa waa qiso kale wey wadabaxa rasuullah bilmadiinati kabshayn markaa nabiga alay xajatulwadaa haweenkiisa o dhan buu watayba wax laga udxiyeeyo madiine ku haray maba jiraba ee waxaa weeyaan markii udxiyada laga hadlaayo masale kale weeyaane waxaa sugnaatay nabiga alayه الsalaam inuu gowracay kabshayni amlaxayn aqranayni waa kii riwaayada kale ahayd naam qaala abu cabdالlah bukhaarي qaala bacdهm qaar culamada kamid waxay dhaheen hada can ayuub can rajuli can anas sanadkan uu xoogow ka hadlaya wuxuu leeyahay meeshan ayuub can abi qilaaba la caddeeyey qaarkood ba waxay dhaheen can rajulin rajulkaasna marka qaarkood waxay dhaheen waa abu qilaaba wey qaarna waxay dhaheen ismaaciil ibnu culayo wey ayay isku hayaan nacam waana didan yaha xaafid arrintaas baabun wuxuu ku saabsan yahay man halla qofkii xarmadaa xiina goorta istawa bihi raaxilatuhu hashiisii ay la ekaato qaama xaala taagan tahay markaa ku dhawaaqa yacni markaad dulxulayfa waxaa ku yaalla masaajid baa ku yaalla masjidkaasaa laskaga musqulaha inti la galoo la weysaysta la iska tukadaa markaasi ku dhawaaqi maysid xajkii iyo cumradii gaarigaadii baad imaani markaad gaariga ku fadhiisato markaasaad ku dhawaaqaysaa waa sidaa hadyiga nabiga sal ly slam hashiisii markii ay la istaagtay ayuu ku dhawaaqay xadaanaa abu caasim nabiy daxaak ibnu makladin akhbarana ibnu junayd cabdilmalik qaal abarana saalx ibnu kaysaan can naafici mawla bni cumara can ibni cumar radi allahu canhuma qaal ahalla nabiyu sal l slam nabiga wuxuu niyoodoo xarmaday xiina istawa bihi markay la ekaatay raaxilatu hashiisii qaa'ima xaalay taagan tahay isagana qabarkeeda uu ku ekaado ku fadhiistay baabulhilaali mustaqbila alqibla qofka markuu xarmanaayo inuu xagga qiblada u jeedsado waa isagoo qiblada fiirinaya xaggeedii uu yidhaahdo halaltu bilxaji iyo nawaytu lxaji inuu yidhaahdo wa qaala abu macmar wuxuu yidhi cabdullaahi bnu camar atamiimiyi weeyaane sheikhu lbukhaari cabdاللahi بن cmر qال xadaثna cabdالwاrث iبن سacيid qال xadaثna أyوب بن abi تmيm السkhtiyani عن naafic mولى بن cmر qaal kana بن cmر radي الlaه canهuma wuxuu ahaa إida صalىa bاlkadaat salaada subax markuu tukado bidilxulayfati meesha dilxulayfa la yihahdo uu ku tukado oo maalintii intuu ka soo baxay intii maalinta ka dhimaneed waa joogay habeenkii uu ku hoyday subaxdii dambe oo salaada subax tukaday nabiga alayه الsalaatu wasalaam amara wuxuu amray biraaxilati hashiisii faruxilad waa la raray in marka salaada subax kadib uu nabiga soo dhaqaaqay bay tusaysaa bacd riwaayaat duhur buu ku tukaday uma rakiba gaadiidkiisibuu fuulay faida stawad bihi markay la ekaato hashiisi istaqbala alqibla qiblada u jeesaday qaa'iman xaaluu la taagan hashiisi oy taagan tahay uma yulabii markaasuu nabigu xarmadoo ku dhawaaqay xataa wuu labeegsaday yani labayk allahuma labaykdii buu bilaabay markuu niyooday kadib xataa yabluqa almaxrama ama alxarama ilaa uu xaramka ka yimid nabiga alayh salaatu wasalaam ilaa uu maka ka yimid talbiyada way socotay cabdullahi bin cumar baa hadalka wata gadaal buu dhihi doonaa saasuu nabigu sameeyey cabdullahi bin cumar baa marka saas samayn jiray xataa yabluga almaxram nusakda qaar maxay qorayaan alxaram may qorayaan ya alxaram xaramka ilah ka imaaday in marka xaramka u imaaday ibnu cumar uu joojiyey bay tusay talbiyada waa ijtihaadkiisi ibnu cumar radi allahu canhu ardaa wa ilaa nabiga alay salaam talbiyada xajka talbiyada hadday tahay talbiya xaj iyo talbiyada cumrada way kala tahay hadduu qofku muctamir yahay cumraysanayo mutamatic ah talbiyadiisu waxay istaagaysaa cinda bidaayati dawaafi markuu dawaafka kacbada intuu imaado dawaafku bilaabayo joojin jak halkaas ku istaagaysaa haddii laakiin uu xaaji yahay qaarin ama mufrid uu yahay xaj ama cumro iyo xaj isku daray uu yahay jamrat اlcaqaba maalinta tobnaad halkaasi istaagi talbiyada halkaas istaagaysaa ee markaad xaramka tagtoon maaha uma yumsiku waa joojiyey xataa idaa jaa markuu yimid auwa meesha auwa la yidhaahdo oo masaajidka masjid xaraam aan ah, kasii dheereen hadda zaahir xayu zaahir me layihahda haweyaan zaahir baa la dhahaaye halkaa marku uu joogo baata bihi diiawan buu baryey kama fogaa meesha kale ee qoladan kale ugu sheegay muxasab iyo kama fogaa xataa yusbixa ilaa waagu u baryey halkii buu degay waagaa u baryey fa salla alqadaata markuu salaaddiisa wax ku tukaday meeshaas ikhtisala waa qabaystay si uu xaramkii u galo masjidkii oo kacbadii u dhawaafo wa ibnu cumar wuxuu sheegay ana rasuula lah sal slam facala dalik inuu sidaas nabiga uu sameeyey ayuu sheegay marka inuu qabaystay nabiga inuu meeshaa degay inuu subaxdii kadib u imaaday intaba waa suganta laakiin talbiyada wuxuu nabigu istaajiyey dawaafka ee cumrada marka laga hadlayay xajkuna jamrat اlcaqaba ismaaciil ayaa mutaabiceeyey can ayub fi ayuu ku mutaabiceeyey ibn culay qaala xadaana sulayman bnu daawuud aburabiic aلzahrani qaala xadaana fulayx ibnu sulaymaan abu yaya fulayx ibnu sulaymaan can naafici mawla bni cumara qaal kaana bnu cumar radi allahu canhuma cabdullahi bn cumar wuxuu ahaa idaa araada alkhuruuja markuu damco inuu baxo ilaa makata maka u baxo idahana waa subkan jiri biduhnin subag iska caadiya ku subkan jiri muxuu ka cararayaa baraafuun iyo udgoon iyo waxaasu diidi asagoon weli xarmaninba ayuu wuxuu dhihi jiray lan usbixa laan akuuna mutalaikan wuxuu dhihi jiray inaan aan ismariyo daamur ah, qatraan iyo daamur ayaan ka jeclahay an akuuna atamadha ama dhiib inaan ismariyo anoo muxrim markaas deen kadib aan noqdo saas udhihi jir inaan intaa dhiib ismariyo cudgoon ismariyo deena aan xarmado inaan wa daamur iyo laami ismariyo iyo waxyaalaha xoolaha cadhada laga mariyo ayaan ka jeclahay buu dhihi jir caaishana waa inkiri jirtay arrintaa ayada radia allahu canha waa kay jirtay dayabtu rasul sal slam liixraami qabla an yuxrim walixillihi qabla an yaduuf waa kay jirtay soo maray kaanii araa wabisa diibi rasul lah sal slam wabisa diibi can mafaariqi madaxiisa inaa arkaad i moodaa marka qofka muxrimkaa ah, isagoo weli xarmanin diib waa ismarin karaa jirkiisa jirkiisa u marinaya inarka taxalawal gaara intuuna kii labaad la imaanina waa ismarin karaa diibka xadiidka cabdullahi bin cumarka ijtihaad weeyaan uu ijtihaaday subag caadiya u ismarin jiray biduhnin laysa lahu raayaxa aan lahayn udoog udug aan lahayn ayiba udgoon aan lahayn buu ismarin jiray uma yaati masjid xulayf u imaan jiray ibnu cumar fayusallii waa ku tukan jiray uma yarkab gaadiidkiisuu fuuli jiray waida stawad bihi raaxilatu hashiisa markay la ekaato qaayima xali taagan tahay yuaxrama xarman jir saasuu nabigu yidhi alayh salaam uma qaala haakada ra'aytu nabiya saasaan arkay nabiga calayh salaam oo yafcalu samaynaya ixraamka buu ka hadlaya ama iibka nabigu waa isdhiibeeyey isagoon weli xarmanine suba keliya may ahayn baabu talbiya ida xadara fi lwaadi talbiyada iyo labeegsiga in la wada oo mar walbaaba af ka qaadin waxba laazim maaha laakiin marka xaalaha isbedelaan markaad dad kaleoo jamaacaha isku soo baxdaan iyo markaad maaragtay qof talbiyada qaadaya uu ku xasuusiyo od maqashay iyo markii meelaha tugaga iyo lagu hoobanayo iyo yaa talbiyada lagu dhawaaqaya alka idan xadara fi lwaadi markuu waadiga ku hoobanayo ayaa markaa ilaahay subxaanah wa tacaala tawxiidkiisa lagu dhawaaqi tacdiimkiisa iyo weynayntiisa lagu dhawaaqi waxyaalahaas hoose oo dhan ilahay waa ka nasahan yahay sida tasbiixda oo kale wey oo markaa tasbiix markaad musaafir tahay meel hoose markaad ku hoobanayso hataa marka musaafir maehe guri gorafaad ka soo degaysaa jarojaro subxaan allah subxaan allah subxan allah inad tiradaa fiican ah, wax hoose marka kuso hoobanayso haddaad mascad iyo wax kora fuulaysana iyo buuraa fuulaysa ama aad lift iyo wax fuulaysana waxaad leedahay allahu akbar baad leedahay marka wixii koreeya oo dhanna ilahay baa ka koreeya o ka weyn wixii hoos ahna ilahay waa ka nasahan yahay subxaan allah macnaha waa saas xadaana mxamed bn muhan alcalazi qaal xadaana ibn abi cadiy moxamed bin ibraahim asulami iبن أbي cadi عن iبن cwn cabdاللahi بن cwn بن arطباn عن مجاهد بن jبrin qaala مجاهد wuxuu yihi kunaa cinda iبن cabaas cabdالlahi بن cabaas radي الlaه canهuma baan la joognay fadakaruu waxay sheegeen dadkii la fadhiya adajaal gaalkii xumaaya masix dajaal sharta badnaa ee soo socda imaan doona xaqiiqana inuu imaan doono ay tahay yaqiinon hubnoon nabigeena uu noo sheegay calayh salaam wax maqan oo soo socdaoo shar watana ka uu shar badan wey dajaal bay sheegeen annahu qaala nabigu inuu yidhi bay sheegeen maktuubun bayna caynayhi kaafir labadiisa indhood dhaxdooda kaafir baa kaga qoran weliba xuruuf muqaaca ah. kaaf iyo faa iyo ra baa ku qoran kala gogo-an yaqra'uhu kullu muslim qof kasta oo muslima akrinaaya ama ha ahaado qof wax akrin yaqaano ama ummi ha ahaado ilahay baa subxaana wa tacala fahansiinaya waa qofka muminka waa calaamo weyn wey oo ilahay uu daahirina o muujinayo maalinta ayada <clears throat> fa qaala ibnu cabaas baa wuxuu yidhi lam asmachu aniga ma maqal arrinta ayada saxaabada kalaa maqlay walaakinahu qaala nabiga alay slam qisadan aad sheegteen waxaa kamid ahayd inuu nabiga alay salaam arkay dijaal oo xajka u socdo tilmaantiisii buu sheegay nabiga alayh salaam iyo siduu u ekaa iyo ishiisii iyo calaamaadkiisii buu sheegay wuxuu sheegay inuu arkay nabiyullaahi muusa calayh salaam oo hal saaran uu ku riyooday wuxuu sheegay in loo waxyoodo waa ku riyooday yunus bnu mata oo asagana xajinaayo xaj maaratay u socda intaba arrimi ciise calayhi salaatu wasalaam buu sheegay tiibuu marka wuxuu leeyahay cabdullahi bin cabaas markuu nabiga muuse sheegayay wuxuu nabigu yihi kaani anduru ilayhi inaan arkaad imoodaa nabi muuse oo xaajiya idan xadara fi lwaadi markuu waadiga kusoo hoobtay oo yulabi uu labeegsanayay labayk allahuma labayk u lahaa muuse ha la beegsaday markuu gabadka iyo tooga iyo ku hoobanayay nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxaa la amray ambiyadii la amray ayuu kamid yahay inuu ku daydo ulaaika aladiina hada allah fabihudaah muqtadi muusa kamida baabu kayfa tuhallu see loo xarmanayo kayfa tuhillu lxaa'idu haweenayda xaa'idada see u xarman wanufasaa kuwa eh, umusha ah hadday to ama ay nufaso tahay xarmashadii ka waran waxba dhibaataa male way xajka way niyoon kartaa xaajiga talbiyada uu qaadayo way qaadi kartaa cumradii bay niyoonaysaa carafa iyo musdalifa iyo meelaha o dhan bay tegi hayra anlaa taduufa bilbeyt kacbada mayna dhawaafaynin ahalla lafdula ahalla marka maadadaas ahalla ayuu marka ku fasiraya bukhaari raximah llah wuxuu leeyahy ahalla bimacnaa takalama bihi waa ku dhawaaqay waa ku hadlay wey waa ku hadlay isagoo ku dhawaaqaya hilaalku waa rafcu sawt wastahlalnaa baa la yidhaahdaa iyo wa ahlalna alhilaal bishii iyo hilaalkii markay belatay ayaan ku hadallo ku dhawaaqnay oo taanino istusnay kulluhu min aلظuhuuri wax muuqday oo listusaya oo loo isticmaalaa oo daahir ah wastahalla lmataru baa la yihahdaa roobkii baa sawdeeyeyoo kharaja wuxuu ka soo baxay min aلصaxaabi asagoo sawdeynayo o qararac leh oo dhawaaqaya wmaa uhila ligayr اllaahi bihi ilahay ayrkii wixii lagu dhawaaqay lagu gowracay wahuwa taana iyadana waa la isticmaala lafdi ihlaalka inuu rafcu sawdi aayaddaas ayadana way tustay wa min istihlaali sabihi baa laga keenayba ilmaha yar markuu dhasho dhawaaqa uu qaylaayo jaqaaqa uu leeyahay ayaa laga keenay marka lafdulhilaal wuxuu ku wareegayaa rafcu sawti laf kor loo qaado xadaanaa cabdullahi bnu maslama marka talbiyada ayada waa saas oo xarmashada marka la xarmanaya waa lagu dhawaaqayaa ahalla rasul hadaad maqasho macnaha waxaa weeyaan rafaca sawtahu bilixraab kork soodkiisiiba kor ugu qaaday xarmashadii cabdullahi ibn maslmat alqacnabi xadaana malik ibn anas can ibn shihaab aلzuhri can curwa bn zubayr can caaisha radi allahu canha zawj nabiy sal slam zawj nabiy sal slam qaalat waxay tihi kharajnaa waan baxnay maca nabiyi annagoo nabiga la socona fi xaajati اlwadaac faahlalnaa bicumrati cumra ayaan xarmanay ayoo niyoonay uma qaala nabiy sal slm wuxuu yihi man kaana macahu hadyu ninkii hadyo wada dadka waa la kala saaray ninkii hadyo wada oo xoola uu rabo inuu gowraco maalinta yowmunaxriga ka bilaabato qofkii wada falyuhila bilxaji xaj ha xarmado maca alcumrati cumradiisa ku dhex daro qaarin ha noqdo oo xaja cumradas ku daro uma laa yaxilu ma xalaaloobayo hadduusaa yeelo hadduuba hadyo wado xataa yaxila ilaa uu ka xalaaloobo minhumaa xajkiiyo cumradii jamiican dhammaanba xajkiiyo cumrada oo isla socdana waxaa taxalulkooda u horeeya u yahay jamratulcaqaba markaad tuurato oo xoolihii gowrat bixi orato taxalul awal maa siwa nisa wixii haween ka soo haray baa xalaal ku ah kadib dawaafkii markaad la imaata ifaadihii ruknigii ayadana taxalul kulli aanigi baa la timid ilaa xoolaha aad gowracdana arrintaa ma dhacayso markaasaa taxalul awal u bilaaban faqadimtu makata makaan soo galay bay leedahay caaisha wa ana xayd anoo xayd qaba walam aduf bilbeyti kacbada ma dawaafin haddii kacbada ma dawaafi karto gabadh caado iyo xayd qabto walam aduf bilbeyt weliba meel sarif la yirahdo markay soo maraysa caadada ku dhacday waad mari doonaa walaa bayna safa walmarwa safa iyo marwo dhexdoodana lama imaanin sacyigii safa iyo marwo markii hore masjidulxaram way ka baxsanaayeen masjidka way ka baxsanaayeen walidaalika haddii gabadhu intay kacbada dhawaafto markay dawaafkii kacbada la imaato safa ay saa usoo istaagtay ee caado ka imaata way iska wadan kartay dahaaro looma shardiyo safa iyo marwa ayaga looma shardiyo laakiin haddee safa iyo marwo maba gaari kartid adaan dawaaf la imaanin caaisha marka caaday qabtaa dawaafki u horeysaa loo diidayba dawaafki horeysaa loo diiday hadda laakiin safai marwada masjidkiiba uu kamid yahayba qof masjid soo galay baad noqonaysaa fashakawtu dalika ila nabiy nabiga calayh salaam baan u sheegtay inaan caado igu dhacday gabdhihii lamidkahaana intay dhawaafeen oo sacyigii la imaadeen oo timihii wax yar iska gooyeen bay xalaaloobeen anigana waa kanoo waxaan la fadhiyaa caadadii baan la fadhiyay xaydkii faqaala nabigu wuxuu yidhi xajkiina waa soo galay wey afar beri unbaa ka xigtaye xajkii intay caadadii xaydka qabtay gabadha radi allahu canha umlmuminiin maalmihii yowmu tarwiyadii baa soo gashay oo la raba in xaj loo baxo yowmu tarwiya xilligaasna cumro laysma hayo xataa m kol haddiiba la gaaro xajkii cumro markaa ma jirto xajkii waktigiis loo dhaqaaqahay nabiga u sheegtay calayh salaam maxaan falaa cumradii aan sugaaya intaan ka daahir noqdo xaydka inaan cumraysto xajkii baa iga soo galee wuxuu yihi nabiga alay slam inqudi raysig madaxaada furfur wamtashitii shallayso waahilii xarmaha ku dhawaaq bilxaji xaj cumradaada xaj ku dar wadaci lcumrata cumradii camalkeedii aad keligeed la fadhiday ka tag daci lcumra waxaa la wadaa camalkii cumrada eed sugaysay inaad keligeed la imaato suuradu weydaye iskaga tagoo xaj dhexgeli kol haddii cumrada xaj la dhexgeliyana wixii yaraa wixii weynaa buu dhexgelayaayo xajkii cumradii waa isku xugun bay noqonayaan oo xajkii dawaafkiisaa cumradana dawaaf u ah sacyigii xajkaa sacyi u ah wadaci lcumra fafacaltu bay leedahay sidii baan yeelay oo waan iskaga tegi halkaa waa meesha isku hayaan culimmada caaisha xanafiyada waxay leeyihiin cumradeedu meeshaasi ku dhammaatay bidaliil inqudii raasaki wamtashitii timaha shallayso oo timahaada maaragtay furfur oo inaa marka qof shallaysanayana timihiibaa ka googii qofka muxrimkaana lama ogolo timihiisi inuu gooyo haddiiba loo ogolaaday macnaheedu waxaa weeye cumradaa ka tag baa loola jeedaa xaj bay hadda bilowday cumradeediina gadaal bay kala timid laakiin jamhuurulculamaa waxay ku tageen inay caaisho cumradeedii u suuroobi weyday inay keligeed ay ku xalaalowdo inay xaj dhex gelisay walidalika nabiga alay slam wuxuu yihi dawaafuki bilbeyt wa sacyuki bayna safa wاlmarwa markii dawaaflifaadihii la imaaday yakfiiki can xajiki wa cumratiki xajkaadii iyo cumradaadii waxaa kaaga filaaday halkii dawaafka ahaa dawaaifaadaha iyo sacyigii bayna safa wlmarwa marka cumro way ku jirtaa cumro kuma laabna iyo keligeed inaad la imaadaan rabaa sidii gabdhaha keligeed oo la imaadeen oon kala gooyo tanuu nabiga ugu ogolaaday haddana sidaasaa xoog badan laakiin eh, inqudi raasikiina waxaa loo wadaa timaheeda inay awer furfurto imtashididana waxay leeyihiin takliilu asaabici fi rasi wayaan oo yani faraasta u dhexgelgeli baa loo wadaa bay ku fasireen markaad qabaysanayso wixii markaa qabayskaa iyo faragelgelintaa kusoo go-ana waxba dhibaataa ma laha waa hili bilxaji xaj xarmo wadaci lcumra cumrada camalkeeda ka tag bay ku tawiiliyeen fafacaltu sidii baan yeehay falama qadayna alxaja markaan xajkii bognay arsalanii nabiyu nabiga alay slam baa ii diray maca cabdiraxmaan ibn abi bakr walaalkeeda yuu ii raaciyey ila tanciim tanciim baan aadnay tanciimna waa xaramkaki laga baxo xilliga meesha ugu dhowey laga soo cumraysta weeye faactamartu waan soo cumraystay qofka marka xaajka reer maka ah ama maka degan ama maka markaas imaaday cumradiisu waa inuu xaramka ka baxo wey waxay mustatna ka tahay huna lahuna waliman ataa calayhina min gayri ahlihina miman araada alxaja wاlcumrata xata ahlu makata min makadi xata ahlu makata min maka taasay mustatna ka tahay marka laleeyahy xata ahlu makata min maka waa xajka ama cumrada reer maka waa inay ka baxaan xaramka xilliga tagaan faactamartu waan soo cumraystay faqaala nabig wuxuu yidhi haadihi makaanu cumrati cumradii aad laheed keligeed inaan la imaadaan rabayoo caado iyo xayd baa ii diiday bedelkeedii waatane saa raalli ku ahow baa la yidhi ayagaa la raali gelinaya wa ilaa cumro kalaa jirto oo xajka ugu jirta qaalad waxay tihi fadaafa aladiina kuwii way dawaafeen kaanuu ahalu bilcumra kuwii cumrada xarmaday ee nabiga calayh salaam uu yidhi haddayna hadiye weeyeen cumro ku xalaalooba dawaaf bay la imaadeen dawaafka maxaa la dhahaa dawaaf alcumra la yihahda waa kii cumrada rukniga arkaanta cumradu kamid yahi wa bayna safa walmarwatina way sacyeen sacyulcumra la yihahda uma kadib bay xalluu xalaaloobeen intaan bay cumrada u baahantay uma daafuu waxay dawaafeen markaa hadday cumradii ay halkay ku dhammaatay yowmu tarwiya maalinta sideedaadee xajka loo baxayo mino loo baxayo iyo haddana xaj niyoodeen xajkii bay niyoodeen carafay soo istaageen maalintii yowmu naxrigii bay soo noqdeen maxay samaynayaan uma daafuu dawaafan waaxidan hal dawaaf bay la imaadeen awaafan waaidanta waxaa loo wadaa sacyi waaxidan baa loo wadaa hal sacyi bay la yimaadeen bacda an rajacuu min mina awaafka ila sacyigu dawaaf baa la yihahda ya dawaafan aakhara sax uma daafa waa dawaafeen dawaafan dawaaf iyo sacyan aakhara soo safa iyo marwo markay cumraysanayaan lamayna imaaneen sacyigii haddana xajkoodiina hal sacyi bay la imaada la dhihi maayo waa inaad laba la imaato uma daafa waxay dawaafeen dawaafan dawaaf aakhare kale ayay la imaadeen asacyu bayna safa walmarwa dawaafkii ifaadaha oo rukniga xajkaana way la imaanayaan bacda an rajacuu min mina markay mina ka soo noqdeen minada marka uu leeyahay waxaa weeye waa marka carafo laga soo gadoomay oo musdelifo habeenkii lasoo baryayo jamratulcaqaba lasoo tuurtay oo mina ku taalla toos markaa loo imaanayo xaramkii dawaafkii dawaaf rukniga ahaa ee xajka lala imaan marka kaa horena cumray dawaafulcumru ahaa kan dambana waa dawaafulxaj wey sacyigii marka la dhihi mahayo kii cumrada kii cumrada aad ku xalaalowday yaa kuu jira lama dhahayo ah, wuxuu meesha rabaa inuu ku kala saaro qofka qaarinka ee xaj iyo cumro isku daray ama xaj keligii la imaada ee mufridka ah asaga meeqa sacyi buu leeh kam lahu min asacyi hal sacyi buu leeh hal sacyi buu leeh marka u horeyse dawaafulquduumka uu la imaado kacbada u dawaafo hadduu rabo sacyigaasuu la imaan karaa hadduu rabana dib buu dhigan karaa bacda dawaafulifaada dawaafulifaadaha rukniga kadaashiisa ayuu haddana iyuu la imaan kara haduu rabana sacyigu waa hal laakiin qofka mutamatica ah cumruu la imaaday sacyigiibuu la yimid dawaafkii iyo sacyigii labidu wuu xalaaloobay soo maaha la dhihi maayo sacyiga cumrada aad ku xalaalowday baa kugu filan hadhaw xajka mu ka soo laabto waa inuu dawaaf iyo sacyi kale la imaado intaas hor inu kuu sheego marka uma daafuu waxay dawaafeen dawaafan dawaaf aakhare kale yani wuxuu ka wadaa sacyi kale ka wadaa ilan dawaafka isaga waa la iska garanaya dawaafkan oo xajka waa la iska garani culimmada qaar baa ilan waxay qabaan kii inuu ku filan yihi bacda an rajacuu min mina intay mina ka soo laabteen wa ama aladiina jamacuu alxaja waalcumra kuwii xajka iyo cumrada isku daray qaarinka ahaa oo nabiga ka mid ahaa calayh salaam fa inamaa daafuu waxay sacyiyeen u fiirso dawaafan sacyi waaxidan oo keliya dawaafka maanta waxaad ku fasiri sacyi baad ku fasiri cumradii markii ilaana ayagu waxay ahayn qaarin bay ahayn markuu nabigu maka yimid oo dawaafkii quduumka la yimid yuu sacyigii la imaaday sacyigaasaa marka ku filan wey markuu hadhow uu soo noqdo dawaafulifaadi iyo ruknigii uu la imaanayo mar labaad dala sacyi bayna safa wa marwa ma soo celinayo ee fainamaa daafuu dawaafan ay sacyan waaxidan oo keliya ayaa ay la imaadeen mutamaticase sacyu xaji iyo sacyu cumra labada waa inu la imaado baabu man ahalla fi zamn الnabiy salى الlah alيه waslm kahilaali الnabiy wallah aclam bilahi towfiq slى اllah وslma عlى nabiyina mxamed